بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات اللحدا إيا سيدين سورة الفرقان إلى آيات اللباطن إيا اللبو سورة الشعراء مؤمنين عباد الرحمن سفوين كودي wixii saabitka ahaa baa la sheegay meeshana sifooyin ka nasahan oy ka hufan yihiin baa la sheegi doonaa aayadii hore way isku wada cadfan yihiin waladiina ku weeye cibaaduraxmaanku idaa anfaquu markay wax bixinayaan lam yusrifuu aan khasaarininon xadgudbin walam yaqtuluu aan ciriiriyin wa kaana bayna daalika intaa waxaa u dhaxeeya qawaama si toosan waladiina ku weeye cibaaduraxmaanku laa yadcuuna aan caabudin maca allaahi alla maciise ilaahan ilaah aakhara oo kale walaa yaqtuluuna nafsa nafna aan dilin allatii naftii xarama allaahu alla xaaraam yeelay ilaa bilxaqi xaq in lagu dila mooyaane oo bacda alislaam uu ridoobay ama bacda alixsaan uu zinaystay walaa yaznuuna aan zinaysanayna waman yafcal daalika qofkii sidaa yeela oo alla wax kale la caabuda ama naf aan dil mudan nin dila ama zinaysta yalqa wuxuu la kulmi ahaaman yudaacaf waa loo laalaabi lahu qofkaa alcadaabu cadaabkaa loo laalaabay yowma alqiyaamati wayakhlud wuu ku waari fiihi cadaabkaa muhaanan isagoo dulaysan ilaa man taama allah subxaana wa tacaala sifooyinkii hore cibaaduraxmaan ku lahaayeen waa sifadii ay ku sifoobeen tanna waa sifo ay ka dheeryihiinoo laga nasahayo wey cibaaduraxmaanku waxa wey waa kuwaan alla alla kale wax kale la caabudin ilaah kale alla kale ma jira ilaah kale aan la naf aan dil mudaninna aan dilin laakiin naftu dee dalkay markay dilka mudato waa la dili waxaa weeye alridda bacda alislaam waa la dilaya alridda bacda alislaam azina bacda alixsaan waa la dilaya waa kuwa aan zinaysanin oo dhibicda xaaraamta iska ilaaliya qofkii sidaa yeelo intaasoo dhan ku kaca wuxuu la kulmi dembi buu la ciqaabu lakum waa loo laalaabay cadaabka maalinta qiyaame isagoo dulli ana uu ku waari doona saddex masalaa laynoo sheegay o shirkigu waa cajiib nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi bacda shirki dhibic xalaala oo rixim xaaraama lagu dhibciyey dembi ka weyne ma jiro yidhi bacda shirki nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladiina kuwaya cibaaduraxmaanku laa yadcuuna aan caabudin maca allaahi alla wax alla wixii aan alla ahaynoo cibaado alla leeyahay siiso ilaah buu kuu yahay walaa yaqtuluuna aan dilin annafsa naf aan dilin allatii naftii xarama allaahu alla uu xaaraam yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi in lagu delo mooyaane wa aridda bacda alislaam wazinaa bacda alixsaan oo walaa yazinuuna aan zinaysanin waman dadkii yafcal yeela daalika arintaa yeela shirki la yimaada naf bilaash ku dila zinaysta yalqa wuxuu la kulmi ahaaman ciqaabu la kulmi yudacaf waa loo laalaabay lahu qofkaa ah, alcadaabu cadaabkaa loo laalaabay yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa waykhlud wuu ku waari fiihi cadaabkaa muhaanan isagoo dulaysan ilaa man taaba ilaa man taaba qofkii tooba keenay mooyaane oo wa aamana rumeeyey oo wa camila camal fale camala camal saalixan ay daahir noqotay fa ulaaika kuwa yubadilu llaahu alla wuxuu ku bedeli sayiaatihim xumaantoodii xasanaatin wanaag buu ku bedeli wa kaana alla wuxuu ahaaday afuuran kii dhaafan raxiiman oo naxariista qofkii dunuubtaa faraha badan sameeya hadduu toobo keeno alla doobada uu ka aqbali wixii shirkiga xataa alla dawbadiisa yuu aqbali cabdullaahi binu cabaas baa wuxuu yidhi suuratu nisa nin baa u yimid oo wuxuu yidhi suuratun aayaddu waxay sheegaysaa tawba male bay aayaddu sheegaysaa cabdullahi bin cabaas baa nin baa u yimid oo yidhi tawba ma leeyahay nin baan dilay markaasuu yidhi maya cabdullahi maxaad saa u tiri baa layidhi inuu wax diluu rabay buui saasaan saa u idhi buui marka tawba wuu leeyahay cid kasta oo dembi gashaa tawba way leedahay qofka tawba keena waxaa shardiga inuu mumin yahay camalkiisuna saaliyahay oo tawbadii ay ka muuqato hadduu tawbad hoos ahaan u lama rabo xumaantoodiiba waxaa lagu bedeli xasanaad kafir meeshuu aha mumin baa lagu bedeli macsiyo meeshii ahayd daacaa lagu bedeli wax alla fisqi meeshii ahayd cafiif baa lagu bedeli wax alla wixii magac ahe xumaa ee u lahaa ee sifee u lahaa wanaag bay isu bedelayaan culimada qaar baa weli waa qofka sayi uu la markuu muwaxid yahay sayi-aadkiisii xasanaad lagu bedelo jannada ku geli taas waa laga xoog badan yahay waa adduunkaa magaciisiibaa isbedeli markuu gaal ahaa mumin buu noqonaya markuu faasiq ahaa wuxuu noqonayaa mudiic buu noqonaya magacii oo dhan baa iswada bedelaya iimaankii baa isbedelaya ilaa man mooye dadka sidaa yeelay cadaabka waa loo laalaadi ilaa man dad mooye taaba tawba keenay wa aamana rumeeye wa camila camal fale saalixan camal wanaagsan fa ulaaika kuwaa yubadilulaahu alla wuxuu ku bedeli sayiaatihim xumaantooda xasanaatin wanaag buu ku bedeli wa kaana allaahu alla wuxuu ahaday afuuran ka dhaafa raxiima naxariista toobakeenkaa lainoogu baaqayaa marka dembi kastaba galo toobada allah ka quusan niman baa nabiga u yimid oo de qurayshtay ahayd oo waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuul markaa mayna dhihin maxamedow waxaan aad sheegaysaa waa wax fiican oo wanaagsan laakiin dembi wuxuu yahay oo dhan waan wada gallay tooba ma jirtaa kafaara ma jirta ayadana marka la keenay ayadan yaa la keenay wey allah wuxuu leeyahy waman taaba qofkii tooba keena tooba dhab ah wa camila amal fala saalixan camal wanaagsan fainahu qofkaasi yatuubu wuxuu u tooba keenay ilallaahi alla u tooba keenay mataaban tooba keen eeg markii shardiga iyo jawaabka waman taaba baarkii layidhi fainahu yatuuba haddana layidhi qofkii tooba keena wuu tooba keenay faa'iidadeedu waan kala duwaynaa qofkii dembigii uu galay ka tooba keena allah buu u tooba keenay toobadiisu waa maqbuul bay ka dhigan tahay allah subxaana wa tacaala waman fainahu qofkaasi yatuubu wuu tooba keenay toobakeen dhaba ilallaahi alla xaggiisa mataaban toobakeen waladiina ku weeye muminiintu halkii horay ku cadfan tahay cibaaduraxmaanku aladiina ku weeye laa yashhaduuna aan xaadirin azuura been aan xaadirin iyo wasakh iyo xumaan waidaa maruu markay maraan bilaqwi laqwi iyo wax aan qiimo lahayna maruu way mari kiraaman iyagoo sharaf leh cibaaduraxmaanku waxa weye waa kuwa zuurka aan xaadirin marka juulku macno badan buu leeyahayo meeshii xumaan lagu samayno dhanma xaadiraya meesha khamriga lagu cabi meelka eh, heesta lagu tumi meesha muxuu ahaa eh, hadalka xunxun meesha dadka lagu xamanayo kulli meeshaasoo dhan ma tegaya hadiiba dar alla ay ku soo beegmaan soo maraan iyagoo sharaf labay daafayaan ku leexan mahayaan way iska garab mari kuwa weeye cibaaduraxmaanku laa yashhaduuna aan xaadirin azuura meel xun aan xaadirin qolyana waxay ku fasireen laa yashhaduuna aan ku markhaati kicin azuura bizuuri been aan ku markhaati kicin sida ka fiican waladiina kuwa cibaaduraxmaan kuw laa yashhaduuna aan xadin azuura meel xun aan xaadirin meesha khamriga lagu cabo meesha dadka lagu xamanaya iyo meesha heesta lagu tumiyo tadurbaanka lagu tumiyo waa kuwaan xaadirin waidaa maruu markay soo maraan bilaqwi baatil markay soo maraan oo dar alla ay ugu soo beegmaan uma soo qasine maruu way mari kiraaman iyagoo sharaf lay mari oo ku leexan mahayaan waladiina kuwa weeye cibaaduraxmaanku idaa dukuruu markii lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa lam yakhiruu aan dhacayninoo aan khushuucaynin calayhaa cala alaayaati summan iyagoo dhagala wa cumyan cumyaanan indhala aan dhacaynin wey bale iyagoo dhagaqabo oo dhegaysan bay dhacayaan wey dhicida waxaa laga wadaa way u dhegraaricino way dhegaysano way ku dhaqmayaan marka sifada muminiintu waxa weeye aayadaha alle markii lagu waaniyo qur-aanka loo sheego iyagoo isdhegamarinayo oo aan waxba fahmaynin ma dhegaysanayaane iyagoo khushuucsan oo fahamsan bay dhegaysanayaan wey waa gaalada iyo dadka munaafiqiinta ah aayadaha markay maqlaan iyagoo sii jeeda oo qalbigooga uun u dhaadhacsanayn yay dhegaysanayaan waladiina ku weeye cibaaduraxmaanku idaa dukuruu markii lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisoo lagu dul akriyo lam yakhiruu aan dhacaynin oo khushuucaynin calayhaa cala alaayaati aayadaha summan iyagoo dhala wa cumyaanan indhala ee iyagoo indhaqabo oo dhegaqabo oo fahmaya iyo khushuucayaan wey waladiina kuway cibaaduraxmaanku yaquuluuna dhihi rabbanaa rabbigayow hab lanaa nasiib min aswaajina ee haweenkayaga waduriyaatina caruurtayada qurata acyun ililqabowsi wajcalnaa allow naga yeel lilmutaqiina kuwa mutaqiinta ah imaaman hogaamiyayaal allow naga yah muminiinta cibaaduraxmaanku waa kuwa caruurtooda iyo haweenkooda iyo waalidkooda iyo dadka qaraabadooda ilaahu kuwa khayr qaba nooga dhigi daawe ilaahu kuwa khayr qaba nooga dhig qabowsigu ilmahaagii oo diinta ku dhaqmi oo fiican markaad aragto ishaadu way ku farxi ilqabowsiga waxay carabtu u yaqaaneen farxadda ilaahu caruurtayada iyo haweenkay waxaanu ku faraxna naga sii oo diinta ku dhaqmade annagana naga dhig hogaamiyeyaal diinta wax ku hogaamiya allow naga dhig waa kuwa muminiinta awliya raxmaanku waladiina kuwa weeye cibaaduraxmaanku yaquuluuna yidhaahda rabbanaa rabbigayow hablanaa naga sii min aswaajinaa yaga iyo waduriyaatinaa caruurtayada qurata acyunin ilqabowsi farxad ilaahu naga sii oo dad diinka ku dhaqma ilaahu ka yeel wajcalnaa anagana naga yeel imaaman hogaamiyeyaal lilmutaqiina aan hogaamino yani fadli badan si aan u helno ulaaika intii sifo ahayd ee lasoo maray waa dhowr iyo tobane eh, waa ka khabarkii u dambeeyey ulaaika kuwa noocaasa yujzowna waxaa lagu abaal marin algurfata daara dhaadheer bisababi maa shay sababtii sabaruu ay ku sabreen cibaadada ku sabreen macsiyadana ka sabreen wayulaqowna waxaa lagula kulmi fiihaa jannada dhexdeed taxiyatan bariide iyo wasalaaman salaam baa lagula yaa lagula kulmay khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya xasunad jannadu way fiican tahay mustaqaran makaanu sugnaan wa muqaaman makaanu ku nagaani dadkii sifooyinkii faraha badnaa lahaa ee cibaaduraxmaanka ahaa waa kana waalkoodi alurfa urfadu waa daaro dhaadheero dee jannada ku yaalla garo kuweenan oo kale maaha daaro dhaadheeroo jannada ku yaalla wey maxay ku heleen daartaa dheer iyo jannada bimaa sabaru waxay ku sabreen cala aaca wa canilmacsiyatina way ka sabreen waxaa markay jannadaa joogaanoo malaa'igti iyo iyaga laftooda iskula kulmayaan bariidi iyo salaan waa isla bariidi iyo salaan labaduba af soomaali waayo wayna ku waarayaan meel la taga meesha ugu fiicanna wey waa jannada wey ulaaika cibaaduraxmaankaa sifooyinkaa lihi yujzowna waxaa lagu abaabmarin alkurfata daar dheer oo jannada ku taala bisababi maa shay sababtii sabaru ay u sabreen bisababi sabrihim sabirkooda sababtiisa ay khayraadka ku sabreen macsiyadana ka sabreen wayulaqowna waa lala kulmi fiihaa jannada dhexdeeda taxiyatan salaan iyo bariido iyo wasalaam salaan baa lagula kulmi khaalidiina fiiha xalay ku waarayaan xasunad way wanaagsan tahay jannadu mustaqaran makaanu sugnaan iyo muqaaman makaanu nagaadi mid kaba way u fiican tahay qul waxaa tidhaabaa linabiyow maa yacbau bikum rabbigiin idin aabayeeli mahayo lowlaa ducaaikum cibaadadiina haddii lalaaya haddaydaan cibaadaysan ar hadan idinkama la waydin ciqaabi wey ilaahay wuxuu idiin qiimeynoo sharaf aad ku leedihiin agtiisa markaad cibaadaysataan aabayeelka ma taqaan qul waxaa tidha maa yacbau bikum rabbii rabbigay idiin aabayeeli maayo wax qiimada ma lihidin lawlaa ducaaikum cibaadadiinna haddii lalaaya ilahay idiin aabayeeli maayo muxuu idinku aabayeeli faqad kadabtum waad beeniseen ilan fa saufa yakunu saufa mar dambuu yakuunu cadaabku noqon doonaa lizaaman kii idin dul saaranoo idinku waajiba laazim idinku noqon doono haddaan alla aydaan cibaadadiinu jiri lahayn alla dan idinkama leh haddaad cibaadaysan weydaan alla dan idinkama leh idin abayeeli maayo maxaa yeeli waad beeniseen muxuu idinku aabayeeli wey qul waxaa tidha maa yacbau bikum rabbii rabbigay idiin aabayeeli maayo lowlaa ducaaukum ducadiina haddii lalaayahay cibaadada haddii lalaayahay muxuu idinku aabayeeli de faqad kadabtum ila waad beeniseen fasawfa mar dambu yakuunu noqon doonaa cadaabku lizaamankii idin laazima suuratu shucaraa waa suuraddii labaatan iyo lix tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa laba boqol labaatan iyo toddoba waa suuradda labaad ee qur-aanka ugu aayada badan wey baqro keliya unbaa ka badan baqro keliya ka badan waxaa ku soo dhow suuratu ali waa laba boqol iyo suuratu alicimraan suuratu lacraafna waa laba boqol iyo lix suuradda kale ugu soo dhow waa suuratu saafaad oo boqol iyo sideetan iyo dhowra marka suuraddani wataa waana makiya suuradii oo qur-aanka makiga ay kusoo degtay qisooyin fara badan aynu ka cibro qaadan doono oo cilmi badan aynu ka faa'iideysan yaa yaa lainoogu sheegi doonaa midda kale qur-aanka alxuruuf lmuqadaca suuradaha lagu bilaabo labaatan iyo sagaal suuradood wey shan afar saddex laba mid intaasaa lagu bilaabay suurad kasta oo xuruufta lagu bilaabo qur-aanka si toosa ah ama si dadban bay sharaftiisa qur-aanka u sheegi xuruufta muqadacadana wax tafsiira uma hayno qolyaha wax ku fafasiree wax tafsiira oo saxa uma hayno wey laakiin wuxuu ku tusin laba masaluu ku filan yahay xuruufta muqadacadii waa mida marka la aqriyo ajri baa laga heli oo nabigaa yidhi xaraf qur-aanka kamida qofkii aqriya waa loo laalaabi walaa aquulu alila mim xarfun laakin alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarfun buu nabigu yidhi aleyh salaatu wasalaam midda kale waxay kale ku filan tahay carab oo qur-aanka lagu caraynayo waxaa la yidhi xuruuftan aad taqaaneen alif iyo ba iyo da iyo siinu ka samaysan yahay carisa oo kale la kaalaya taasna way ku filan tahay tasimim allah baa wuxuu ula jeeda tilka taa qiimaha badan ee lagugu soo dejiyey aayatulkitaabi kitaabka aayadihiisii wey nabiyulaahi maxamedow kitaabkii almubiini ee caddaa lacallaka waxaad mudan tahay baaqicun inaad halaagto oo disho nafsaka naftaada allaa yakuunu liallaa yakuunu inayna rumaynin darteed inaad naftaada u halaagto yaa suuragala allaa yakuunu liallaa yakuunu inayna muminiin inaad naftaada u halaagtaa suuragala nabiy llahi maxamed waxaa lagu yidhi ishaaradu waa baciido waa shayga qiimaha badan baa ishaaro baciida lagu ishaara in wax fog meel kama jirta nabiga kitaabkii qur-aanka lagu soo dejiyey adigana waxaa suuragala inaad naftaaduba aad qaraxantaba inayna muminiin noqonin darteed waxba haisdilin baa laleeyahay hawshaada iska wado xaalada dhib yare baa laleeyahay nabiga lagu leeyahay tilka taa qiimaha badani aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisi way kitaabka almubiin ee cadaaye waadix laalaka baaqicun inaad halaagtaa laga yaabaa suuragal ah nafsaka naftaada allaa yakuunu lianlaa yakuunuu inayna ahaanin darteed inaad naftaada u halaagto muminiina muminiin in nashaa haddaan alla doonno yidhi nunazil calayhim waanu ku soo dejin min asamaai samada aayatan calaamad oo fadallad waxay ahaan acnaaquhum luquntoodu lahaa aayadda khaadiciina kuwa u khuduuca allah wuxuu leeyahay inaad ishalaagtaa suuragala ha ishalaagin haddaan doono iimaan qasa ka yeedhsiin lahaa oo aayad ayna diidi karin oo daruuri ah yaan ku soo dejin lahaa marka waxba isku daalin allah subxaana wa tacaala ambiyada aayadaha uu ku soo dejiyey waa aayada nadari aho in la akriso oo loo fiirsado oo la rumeeyo u baahan ee aayado qasabih ma jiraan bilmatal dii cadaabka oo kale halkan lasoo dhigo waa qasab allahna iimaan qasaba ma rabe iimaan khiyaaru raba allah subxaana wa tacaala ina sha haddaan nunazil waan dejinaynaa calayhim dushooda min asamaai samada xaggeeda aayatan calaamad ku qasabta iimaanka fadallad way ahaan acnaaqhum caqaanaad luquntooda luquntoodii baa layidhi yaa u khuduuci lahay marka luquntooda waxaa looga jeedaa kulli luqunta hoos wada dhigi lahay way hogaansami lahayn baa looga jeeda waxaa kaloo lagu fasiraa acnaaquhum kuwii madaxda u ahaa yaa hogaansami lahaa sidaa hore ku daa fadallad ahaan lahayd acnaaquhum luquntoodu lahaa aayadda khaadiciina kuwa ukhushuucay ahaan lahayn ee markaa hisdaalinin baa la leeyahay wamaa yatiihim uma imanin dadka mushrikiinta min dikrin waxyi min araxmaani allaha raxmaan xaggiisa waxyigaasoo muxdasin cusub soo dejintiisa cusub ee waa la sameeyey maaha waa la abuuray maaha ilaa ose uu u yimaado kaanuu waxay ahaadeen mucridiin canhu kuwa ka jeebsaday ahaadeen faqad kadubuu way beeniyeen waxyigii yimid bay beeniyeen mushrikulcarab fasayatiihim waxaa u iman ambaau maa shay warkii kaanu ahayeen yastahziuuna bihi kuwa ku jeeseesa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxyi kasta oo u yimaada xagga raxmaan uga yimaada soo dejintiisuna ay cusub tahay way beeninayaan way ka sii jeesanayaanoo dhegay jala ku siin maayaan marka allah wuxuu leeyahay way beeniyeenoo waa la arkaa laakiin waxaan ay beeniyeen ay ku jeesjeesayaane cadaabkaad sheegi iyo waxaad sheegi goorma uu leeyahay waxaa laftiisi baaba u iman markaa ka dhursug baa nabiga lagu leeyahy wamaa yatiihim uma imanin min dikrin waxyi uma imanin min araxmaani allah raxmaan xaggiisa waxyigaasoo muxdasin cusub soo dejintiisa cusub ee qur-aanku makhluuq ma aha ee soo dejintiisa cusub dee dadkan ku cusub ilaa uu u yimaado sakaanuu waxay ahaadeen mucridiin canhu kuwo ka jeedsaday noqdeen allah wuxuu leeyahy faqad kadabuu way beeniyeen hadda waynu aragnaa fasayatiihim waxaa u iman doona ambaa maa shay warkii kaanuu ay ahaayeen yastahziuuna bihi kuwa ku jeejeesa awalam yarow miyaanay arag alla qudradiisa markay dafirsan yihiin ilal ardi dhulka kam intii ambatna aan ka dhalina fiiha ardada min kulli zawjin nooc kasta kariimin oo wanaagsan dhulka may fiiriyaan markay alla diidan yihiin oo nama soo bixin kara leeyihiin inta dhulka laga soo saaray markuu alla dhulka roob ku daasiiyo inta noocee dhulka dushiisa ku nool ee hawayaana ee geeda ee dhir ah ee biyo ah ee bani aadama ee jina ee miyayna garanin bu alla leey markay leeyihiin alla nama soo bixin karo oy diidan yihiin miyaysaa awalam yarow miyaanay arag ilaalardi dhulka kam intii ambatna aan kasoo soo saarray fiiha ardada dhexdeeda min kulli zawjin nooc kasta kulligii kariimin wanaagsan intee daaq fiican ka soo baxday inna fii dalik tasarufkaa waxaa ku sugan mucjizada la yaab kale la aayatan calaamad ay dadku wax ku gartaan wamaa kaana agaruhum badankoodna maaha muminiina ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu dhulka ku sameeyey intaasoo noocuu ku sameeyey qofkii u fiirsada allah wuu garan lahaa wey qofkii ufiirsada allah wuu garan lahaa ee intaasoo nooco kasoo dhabxdo kala duduwan ilahay waxyaabo kala duduwan uu sameeyey oo ardada ku sameeyey ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil iyo mucjizad qofkii wax garanaya ku garan wamaa kaana agaruhum badankood ma muminiina muminiin ma aha waina rabbaka rabbigaana lahuwa rabbiga alcasiizu ka qaaliba wey oo cid walba qaara haddana alraxiim oo naxariis labada sifo waxaa laysugu keen barbar dhigay bayna alkhawfi warija ku noolow allahu waa casiizo cid wax ka dhacsan karta iyo cid ka ankaatan midna ma jirto haddana waa raxiim oo waa naxariis leh oo waxa weeye ciddii toobo keenta allah buu waa allaha qaalibka oon cid la hadli kartaa jirin cid ka akaan kartaa jirin haddana raxmadda u saaxiibka ah wey waid naadaa rabbuka muusa an iti lqawma aalimiin wadkur xus baa layidhi id wakti naadaa rabbuka rabbigaa uu u dhawaaqay muusa muuse oo muxuu ku yidhi rabbi an iti u tag alqawma qowmkii alaalimiina oo aalimiinta ahaa qawma qolada fircoon si walba wax loogu sheegi ma inay alla ka baqayn idnaadaa rabuka qolada muctadiladihii waxay yidhaahdeen alla kalaamkiisoodii xuruf midna male bay meeshana waxaa inoo taalla allah muuse u dhawaaqay yaa meesha inoo taalla haye may sukeen barnamada ay sukeen wadkurus waktinaadaa uu dhawaaqay rabuka rabbigaa muusa muuse uu dhawaaqay oo muxuu ku yidhi rabbi muuse aniiti u tag alqowma qowmka adaalimiin oo aalimiinta ahaa qowma fircoona u tag alaa yataquun miyaanay alle ka baqayn qaala wuxuu uhi muuse rabbi rabbigayo inii anigu akhaafu waxaan ka baqay an yukadibuunii inay ibeeniyaan oo yadiiqu uu cidhiidhiyo masadrii qalbigayo walaa yandaliqu uuna furmin lisaanii carabkaygoon hadli kari waayo ee fa arsil u fariindin ilaa haaruuna walahum waxaa u sugnaaday caley dusheeda reeqibdi dembun dembi fakhaafuu waxaban ka baqsanahay an yaqtuluun inay dilaan nabiyullaahi muuse amar kama diidana amar kama diidana kamana soo horjeeda ee waxa weeye cudurdaarkanu alla u sheeganaya cudurdaarkanu alla u sheeganaya wuxuu yidhi allahayow horta waxaan ka baqi inay ibeeniyaan oo qalbigaygu celiyadoo ciil uu iqabto carabkayguna aan si fiican u sheekayn kari waayo ee walaalkay haaruun u fariin dir dembi kalena way igu leeyihin nin baan ka dilay beri nin reer qibde ah yaan beri ka dilay buui waa ninkii sababkeedaba masar uga tegay way madyan u aaday marka nabi alle muuse cudurdaarkiisibuu alla u bandhigay dacwadii ma yeelaya ma dhihin ilaahu intaasoo dhibaa jirte dee farsamee buu leeyahay qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muuse rabbi rabbigayow inii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuunii inay beeniyaan oo yadiiqu u cidhiidhiyo min sadri qalbigaygu sadriga hadda qalbigaa la sheegi walaa yandaliqu uuna min lisaani carabkaygu ee faarsil dil ilaa haaruuna nebi haaruun u diro u fariin diro isagana rasuul ka dhig walahum waxaa u sugnaaday reer qibdi calaya dushayda dembi dembi beri baa nin ka dilay faahaafu waxaan ka baqay an yaqtuluuni inay ii dilaan qaal alla wuxuu hi kala may ku dili maaya fadhabaa taga adiyo walaalkaa biaayaatina aayadaha iyaga la taga inaa anagu macakum micina mustamciin waa idin maqlaynaa ducadiina iyo xaaladiina oo dhan waan ognahay dhaqaaqa waxba idin yeeli mahayaan faatiyaa u taga fircoona fircoon u ku dhaha inna anagu rasuulu rabilcaalamiina caalamiinta rabbigeedii baanahay wuxuu alla ku yidhi nabiyulaahi muuse markuu cudurdaarkiisa alla usoo bandhigay waxay ku yeeli maleh adiga walaalkaa walaalkaana waan kaa aqbala sanashuda cadudaka biakhiika waan kaa aqbalay orda intaad fircoon u tagtaan ood u tagtaan u sheega oo xaqa u sheega fircoon u tago waxaad ku tidhaahdaan rasuulkii rabbilcaalamiin baanahay marka rasuula maayna dhihna rasuulu rabbilcaalamiin marka carabiyada la yidhaahdo mufradu mudaafun ilaa macrifati yacumu bay mar yidhaahdeen marka kale waxaa wey mid midka yo waliba waa rasuul marka waa wada soconaa bay ka dhigan tahay qaala alla wuxuu ku yidhi muuse kalla may idin taaban maayaan kuna dili maayaan fadhabaa taga adiga walaalkaa baayaatina aayadaha iyagan la taga mucjizaadkan inaa anagu macakum micina mustamicuuna waa idin dhegaysanaynayo waan ognahay xaaladiina oo dhan faatiyaa fircoona fircoon u taga faqulaa ku dhaha inaa anagu rasuul rasuulu rabicaalamiina caalamiinta rabbigeeda rasuulkiisii baan nahay marka u horeysa anarsil fasaxo sii daa macanaa macayaga bani israiil horta reer bani israiil sii daayo gumaysiga ka dulqaad reer bani israiil waa kanoo waad gumaysanaysaa oo caruurtoodii baad laynaysaa oo raggoodii baad laynaysaa oo haweenkoodii baad adeegsanaysaa gumays horta marka u horeysa xornimay ka bilaabeen horta bal dadkan xore diinta yaa la gaadhsiin haddayna dadkii xor ahayn cariyaa diinta la gaadhsiin wey xornimay ka bilaabeen waxay yidhaahdeen rasuulu rabbilcaalamiina baanu nahay an arsil dir macanaa mac iyagoo siidaa bani israaiila qaala fircoon wuxuu yidhi alamnu rabbika miyaanaan ku korinin fiinaa dhexdayada weliidan adigoo ilmo caruur ah oo walabista aad ku nagaatay fiinaa dhexdayada min cumurika da'daada siniina sanado oo facalta aad fashay faclataka falkaagii allatii falkii facalta aad fashay waanta adiguna milkaafiriina gaalada aan ka mahad sheeganaynin baaba tahay nicmadii aan ku siiyey baad hadda sidan timid wuxuu ku yidhi warsoo kuma soo korinin ha adoo ilmo caruur ah soo in badanna lama aadan joogin falkii la ogaana soomaada samayno ninkii reerka iyaga ah qibdi ah soo aadan dilin ha marka hadana waxaad ka mid tahay nicmadii aan anu kugu qabtay waad ku ballan furto wax kalaabad ila timid buu leeyahay fircoon fircoon qabyaalad buu wax ku xukumi jiray qabyaalad naxariis laaw qaala fircoon wuxuu yidhi alamnu rabbika ma waanaan ku korinin fiinaa dhexdayada weliidan adigoo ilmo caruur ah oo walbisa miyaadan dhagaanin fiinaa dhexda min cumurika da'daada intaad jirto siniina sanado oo facalta aad fashay faclataka falkaagii allatii falkii facalta aada samaysoo ninkiina dishay waanta adigu min alkaafiriin maa tahay gaaladaad kamid tahay oo wixii lagu qabtayba ma aaminsanin qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muuse facaltuha sida aad sheegin waan falay idan waktigaa waana nugun min adaliina waan cilmi la-aan ba ay haysay kuwa daaliinta yani dalaal xagga diinta ma aha cilmi la-aan ba ay haysay oo ilbax ma ahayn fafarartu minkum waan idinka cararay lamaa khiftukum markaan idinka baqay fawahaba li rabbii rabbigay wuxuu isiiyey xukman xikmad iyo nabinimo wajcalanii wuxuu iga yeelay min almursaliina mursaliintu iga yeelay wa tilka taa aad sheegayseed iigu mahad sheegana nicmatu nicmo wey tamunahaa aad ku galladaysatay calaya dushayda an cabata ma an cabata aada adoonsatay bani israaiila bu nabilaahi muuse wuxuu ihi waa run sidaa waan yeelay laakiin markaa cilmilaaan baa haysay waxaa sidaa u yeelay waxgarashalaan baa haysay waana idinka cararay markaan idinka baqay allahba hadda nabiga dhigayde oo rasuul iga dhig rasuulsha igu soo dare rasuulnimo wey waxaan hadda kuulan midda kale reer banu israiil adigoo gumaysay hal nina waxaad u qabatay yaad ku mahad sheeganaysaa reer banu israiil oo dhanna waabad ciqaabtay waad cadaabtay mayay isu dhigmaan labadaasi wey hal nina waxaad u qabatay reer banu israiil dhibkaad u geysatay miyay u dhigantaa wey qaala wuxuu nabiy llaahi muuse facaltuhaa sidaa waan yeelay facalada aad sheegayso idan waktiga waana aniguna qaala wuxuu yidhi nabiyllaahi muuse facaltuhaa sidaa waan yeelay idan waktiga waana aniguna min adaliina dadka lunsanoon cilmiga lahayn baan kamid ahaa dalaal xagga diintaa ah ma aha fa farartu minkum waan idinka cararay lamaa khiftukum markaan idinka baqay fawaaba lii rabi rabigay wuxuu isiiyey xukman nabinimuu isiiyey cilmi naafica wajacalanii wuxuu iga yeelay min almursaliina kuwa la diray marka waxaan hadda kula hortaagnay berigaa waa lasoo dhaafay intaad berigaa iska timaada tanaan kula hortaagnahay tanaynu aynu ka wada hadalla wey macnihii wa tilka taasina adigu aad sheegaysa waa kusoo koriye leedahayna nicmatu nicmo wey tamunaha aad ku galladaysatay calaya dushayda an cabata maca an cabata aada adoonsatay bani israiil ree bani israiil adoonsatay marka khalqigaa dhaneed adoonsatay aniga keliya waxaad ii qabatay maxaad u barbardhigi wey maya isu cunamaan may wey alla subxana